alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira labada su'aalood ee hadda la soo tuuray mid waxay ku saabsan tahay guryaha marka la dhisto dadka qaarkood baa waxay sameeyaan casuumad bay sameeyaan marka casuumadda noocaase la samaynaayo wakhtiga ama weliimada la samaynaayo wakhtiga guryaha la dhiso maxay noqonaysaa yacani ma soo gelaysaa waxyaalahan la diidaaye ee markaa dabaa'ixda noocyada la diiday ma soo gelaysa su-aasha haddaan ku horreeyo waxa kala duwan dadka guryaha markay dhistaan qaarkood waxay wax u qalaan jinka iyagoo kaga maslaxaaya oo isla jinku yaanu guriga degin yaanu idinku durayn marka dadka noocaasee saasoo kale u qalayaa waxay noqonaysaa dabxi likhayr illaah haddii jinka loo qalaayo oo loola niyoodo oo sharka jinka la doonaayo in lagu daafaco isaga lagu tacdiiminayo waa mid muxaram bannaanayn waxaanay soo gelaysaa dabxi likhayr illaah rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waxau uhi lacana allahu man dabaxa likhayr illaah waxaanay soo gudagelaysaa wamaa uhilla likhayr illaahi bihi ayay soo gudagelaysa laakiin waxaan filayaa dadka badankoodu nooca uma qalaan waxaa jira nooc labaad oo dadka qaarkood ay u qalaan wakhtiyada noocaasa casuumadna u sameeyaan marka guriga u dhisto guriga u dhammaado shukrinaq uu allah ugu shukrinaqaayo nicmada u dhammaystirantee u cusboonaatay taasi ma soo gudagelayso dabxi lighayrillah ma soo gudagelayso wamaa uhilla lighayri illaahi bihina ma soo gelayso walaa'imtay fuqahadu sheegaan ee tobanka ka badan baynay ka mid tahay wakiiraana la yidhahdaa cinda alfuqahaa wakiiratu baanin marka dhisma dhammaystirmo casuumada la sameeyo ayaa wakiirada ay yidhaahdaan bacdu alfuqahaa way istixbaabeen oo waxay yidhaahdeen waa shay mustaxaba haddii ilaahay dartii loo qalaayo oo shukrinaq looga jeedo nicmada u cusboonaatay sida caqiiqadoo kale ay tahay oo iyadoo waa laynoogu boorriyaye laakiin markaa tan markaa loo samaynaayo nicmadaasun qofka u cusboonaatay iyadoo boorin gaara iyo adillo gaaroo ku timi ayna jirin marka bacdu bacdulfuqahaa waxay yidhahdaan waa mustaxab calaa kulli xaal ma soo gudagelayso baabkii dabxi ligayr illaah ma soo gelayso inay mustaxab noqotiyo inayna noqon taasi waa shay aakhar waa masala fiqhiya waa masala fiqhiya weeye laakiin markaa aayaddan iyo adilada la midka ah ay diidaysaa dabxi likhayr illaah ma soo gudagelayso yacni markaa tan noocaas ta kale waxay ku saabsan tahay aayadda aynu soo marray wa tacaawanuu cala albirri waaltaqwa inay dadka qaarkood u daliishadaan yacnii takatulaadka la samaynaayo oo muslimiinta dhexdooda kooxa loo qaybinaayo la leeyahayna khayr baannu isu kaashanaynaa mid walibana markaa imaaro gaara iyo samciyo taaco yeelanaayo tan noocaas ah deliil ma u tahay mise uma aha jawaabtu waxay tahay aayaddu markii ay soo degtay macnaha caynkaasa kamay fahmin yacnii salafki kamay fahmin isumanay qaybin marka takatulaat iyo kooxa marka isumay qaybin mid waliba imaaro gaara ay leedahay mid ay isu qaybiyeen marka waxa ma aha qabashada markaa shay khayra la wada qabanayo aayaddu deliil bay u tahay laakiin wixii aan markaa khayrka ka mid ahayn ama ka baxsan iyadu ma soo gudagelayaan waxyaalaha markaa yacni loo samaysto xarakaadka loo sameeyey ama jamaacaadka iyo takatulaadka loo sameeyeyna yacni markaa khayr iyo wax kaleba waa isku jiraan oo khayr maxdi a ah ma aha waxyaale aan daliil lahayna waa jiraan oo samciyo taacayd la siinaya ay ka mid tahay wakhtiyada qaarkoodna waxyaalo markaysaa markaa mukhaalafaadi waa soo gelayaan oo waxa weeye siyaadadii iyo nuqsaantii shaykhulislaam ibnu taymiya tilmaamayey ayaa qudheedu soo gelaysaa marka yacni muslimiintu caam ahaan inay isu kaashadaan wixii khayr ah aayaddu daliil bay u tahay masalan masjid baa la dhisayaa masjidka caynkaasa in laga wada qayb qaato oo la laysu kaashado yacni waxa weeye waa khayro waa soo gudagelaya yacni cid markaa tabaalaysan baa la caawinayaa yacni laakiin imaaro gaaraad mooddo dowlad yar inay tahay oo gaarkeeda ah oo samciyo taaca iyadu gaar u leh oo muslimiinta kale gaar isaga qoqobaysa aayaddu markaa daliilu ma aha mid markaa daliil u ah ma aha laba qaybood baana markaa aayadda ku sugan wa tacaawanuu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan wixii khayr ha isu kaashada wixii dembiyana ay isu kaashanina marka waxa weeye shay kastoo khayr ah oo cid muslimiinta ka midi qabanayso qabashada aad la qabato yacni markaa adigaan isku gaar yeelayn iyaga ta noocaasi waxay noqonaysaa khayr maxdiya hadduu yahay yacni waa soo gelayaa cumuumka aayadda laakiin haddii markaa khayr iyo wax kale isku dhex jiraan inta khayrka ayuunbay daliil u tahay in laysu kaashado laakiin waxa kale dhex galay hadday tahay tacasubka iyo walaaga dayiqa ah iyo ashyaada noocaasa iyo samcigiiyo taacada cid aan lahayn la siinaayo ashyaada noocaasi ma soo gudagelaysa mukhaalafaad kale hadday raacaanna iyaduna waa sidaasi laguma soo gudagelayaane mukhaalafaadka sharciga khilaafsani walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan ayay ku jiraan inta khayrka in laysku kaashadaana waxay ku guda jirtaa oo soo gelaysaa watacaawanu cala albiri waltaqwa ashyaadaa markaa la sheegayaana waxay koobsanaysaa labada noocba way isugu jiraan yacni shay khayra iyo shay aan khayr ahayn marka waxa weeye miday cumuuman u deliil tahay yacni oo dhammaanteed ay deliilu noqonayso ma aha yacni qaababka noocaasa in la sameeya hadday mashruuc ahaan lahaydna waxaa samayn lahaa dadkii khayrka lahaa baa markaa samayn lahaa iyo salafkii baa samayn lahaa low kaana khayran la sabaquuna ilayhi wakhtiyada qaarkoodoo xataa marka madaxdii ay noqotay mid markaa bidco kufri ah mid walaaga iyo baraaga ku xidhay oo dadkii ku itixaamaysa oo ku dhibaysa oo ku khasbaysa oo ku laynaysa oo ku garaacaysa oo ku xidhaysa wakhtiyada qaarkood soo baxay sida khulafadii cabbaasiyiinta ee masaladii khalqulqur'aan ee kufriga ahaa qaatay dadkana ku dirqinaayey oo ku khasbaayey xaalka caynkaasa a'immadii joogay iyo culammadii joogay may odhan aan markaa samaysanno yacni midaynu markaa sunnada isugu kaashanno oo jamaaco ama koox aan samaysanna markaysaga waxa may odhan ee waxa weeye waxa ay markaa yacni markaa ka taxadirayeen wixii fitana waxyaalaha caynkaasna marar badan waxaa ku soo dhuuntaa fitanka ayaa sahlanaan kara waxayna soo baxeen yacni markaa xarakaadkani yacni markaa mar dambe ayay soo baxeen oo qarnigii afariyo tobnaad bay yimaadeen muslimiintu intii hore oo dhan waxay markaa yaqaaneen ma ahayn yacni markaa saas yada weeye aayadda aynu joognay macnaha guud kolley waa sharaxnay marka laqbada tafsiirka jalaalaynka ayaynu la akhrinaynaa allah waxauu yidhi xurrimat calaykum almayta waxaa laydinka xaaraantinimeeyey bakhtiga ay akluhaa cunitaankeedaa laydinka xaaraantinimeeyey yacnii bakhtigaa la xaaraantinimeeyey waxaa loo jeedaa cunista la cunaayo in la xaaraantinimeeyo sida xadiiska nebiguba sala allahu alayh wasalam uu caddaynaayo nebigu wuxuu soo maray neef bakhtiya ayuu soo maray markaasuu halla akhadtum ihaabaha fadabaktumuuhu faintafactum bihi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma haragga kala baxdaan oo madagaysaan oo dabeedna ku intifaacdaan qaaluu innaha mayta waxay yidhaahdeen waa bakhti qaala innamaa xaruma akluha waxaa kaloo loo dabdiyaa xurrima akluha waxaa xaaraantinimoobay uun cunista la cunaayo ama waxa la xaaraantinimeeyey uun xurrima akluha cunista la cunaayaa la xaaraantinimeeyey laakiin haraggeeda in lagu intifaaco marka la madageeyo dabadeed lama xaaraantinimayn marka maadaama nebiguba saa ku fasiray ayuu wuxuu tilmaamayaa in akliga looga jeedo oo xurrimat calaykum mayta yacni ay aklulmayta macnuhu dhacaya marka haraggii neefka bakhtiye haraggiisa in lagu intifaaco marka la madageeyo dabadeed eh, la diidi maayo ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahur waata nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam harag kasta oo la madageeyaa daahir buu noqonayaa daahir ayuu noqonaya idan markuu daahir noqdana waa lagu intifaaci karaa waddamu dhiigga ayaa la xaaraantinimeeyey ayilmasfuuxu waa dhiigga dareeraya soconaya aw daman masfuuxan waa tii markaa laynoogu sheegay aayadda kale dhiigga markaa yacni markaa dareeraya soconaya markaa dhiigga fadhiyaa waa sida beerka iyo beeryarada weeyaane xaaraan ma aha sida xadiiska ibnu cumar aynu sheegnayba uu sheegaayo uu caddaynaayo wakadaa waxaa kaloo la mida yidhahaan culammadu damulcuruuq dhiigga xididada ku jira oo neefka marka la qalo hilibka marka la kariyo wakhtiyada qaarkood waxaa lagu arkayaa xidid madow oo ka dhex muuqda hilibka dhibi kuma sugnaa dhiig dareeraya ma aha saas aawadeed laa ba'sa bihi wax dhibi kuma sugna kamaa fii aayati alancaam sida aayadda suuratu lancaam ku sugan qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yatcamuhu ila an yakuuna maytatan aw daman masfuuxa marka dhiigga waxaa lagu qayday inuu yahay dhiig dareeraayo soconayo inuu yahay calaa haada waxay noqonaysaa kii aan dareeraynini isagu waa yani markaa waa bannaanyi wakadaa waxay kaloo culammadu ilxaaqiyeen saynu soo sheegnay casuusta yaree soo dulmaraysa markuu dherigu karaayo in yaroo casuusi hadday soo dulmarto oo hilibka markaa yacni marka uu karayo laga yaabo inay ka baxday yacni taasna dhibi kuma sugnaado ama waxa weeye de markaa beerka oo kale marka la shiilayo laga yaabo inuu markaa yeesho casuus yar haakada walaxmu lkhinziiri iyo hilibka doofaarka waxaa loo jeedaa jumladiisoo dhan jidhkiisi iyo baruurtiisi iyo xaydhiisu dhammaan waa xaaraan waana nijaas ama ha la bireeyo ama yaan la birayn waayo biraynta kuma xalaaloobaayo wamaa uhilla ligayri illaahi bihi iyo wixii loogu dhawaaqo ligayri illaahi allaha cid ahayn loogu dhawaaqo bihi marka isaga oo magacaan magaca allah ahayn lagu bireeyo ama lagu gowraco bian an dubixa waa sida haddii lagu gowraco cala smi hayrihi magacaan magaca allah ahayn waalmunkhaniqatu tii baktiday ee ciijiska ku baktiday iyadana waa la xarimay oo waa la xaaraantinimay xurrimat ficilka waxaa laga dhigay mugayaru siiqa laga dhigay xurrimata la odhan maayo xurrima waa mabniyun lilmajhuul la odhan maayo allahu laysa bimajhuul bal huwa macluum ilaahay majhuul ma ahaaye waa macluum weeye lilcilmi bihi baa loo qariye adabta kuma fiicna in la yidhaahdo yacni khuliqa iyo wa khuliqa alinsaanu daciifa yacni khuliqa iyo xurrimat iyo waa mabniyu lmajhuul in la yidhaahdo aadabta kuma fiicna allah laysa bimajhuul allah macluum allah waa la garanaya majhuulna ma aha ee waxa weeye waa mugayaru siiqa ama waa mabniyun ligayri alfaacil waalmunkhariqatu tii ciijiska ku bakhtiday yadana waa la xaaraantinimeeyo allah baa xarimay almaytatu khaniqan tii bakhtiday khaniqan yacni markaa ciijiska ku bakhtiday khaniqan waa masdarkii weeye oo waxa marka ficilkeedu marka uu yahay yacni khanaqa yakhnuqu khaniqan masdarkeedu khaniqan buu ku yimaadaa wakadaa wasfigeeduna yacni marka wuxuu ku imanayaa khaniqan buu ku imanaya waxaa isku siiqo ku imanaya yacni marka looga jeedo yacni wasfigii iyo marka looga jeedo masdarkii alkhaniqu bikasri nuuni masdaru khanaqahu yakhnuquhu bidammi waa ka odhanaayo mukhtaaru sixaahu alkhaniq bikasri nuun waa masdarkii khanaqahu yakhnuquhu bidammi wakadaa sidaasay qaamuuska iyo fayuumiguna odhanayaan misbaaxa laba yani saddexdaba saasay odhanayaan ha yeeshee wuxuu markaa bannaynayaa in waxa weeye misbaaxu waa fayuumiye khanqan in la odhan karo litakfiifi asalka waa khaniqan laakiin khanqanna in litakfiifi loo odhan karo almunkhariqatu tii bakhtiday ciijiska ku bakhtiday almaytatu khaniqan yacni markaa tii baktiday waa la xaaraantinimeeyey xaalay tahay markaa mid ciijis ku bakhtiday ay tahay waa siba loo laqbeeyo waalmawquudatu tii garaaca markaa wax buuran oo bimacnaa aan jidhka gelayn lagu garaacay sida markaa yacni huur iyo wax la mida lagu dilay almawquuda almaqtuulatu darban waa tii lagu dilay garaac lagu dilay loox ama huudh lagu garaacay oo sidaa lagu dilay waalmutaradiyatu waxaa la xaaraantinimeeyey tii ka soo dhacday meel sare alsaaqidatu min culuwin ama min culwin labada waa la odhan karaa meel sare ka soo dhacday ilaa suflin meel hoose ku soo dhacday fa maatat dabeedna dhimatay yacnii meel saray ka soo dhacdo ama gebi ah ama buur ah markaasay dabeedna dhimatay iyaduna xaaraan weeye wannadiixatu tii la hirdiyey ee hirdida lagu dilay almaqtuulatu binadxi ukhraa laha tii lagu dilay yacni mid kale inay markaa hirdiday lagu dilay taana waa la xaaraantinimeeyey hirdin bay ku dhimatay wamaa akala asabucu iyo wixii markaa dugaaggu cuno ama bahalku cuno asabuc bahalka sare ayaa la yidhaahdaa waa dugaagga minhu uu wax ka cuno fa maata dabeedna dhinta minhu wuxuu u qadarayaa dee wuxuu cunay ee markaa calooshiisa galay dee waxa weeye yagu tagaba laakiin waxaa loo jeedaa baaqiga ka hadhay baa laga tilmaamaya hadduu markaa waxa weeye bahalkii uu cuno neefka oo dabeedna markaa uu sidaa ku baktiyo neefkii inta baaqiga soo hadhay in la cunaa ma bannaana ilaa maa dakkaytum mooyaane midaa nolol ku soo gaadheen oo deedna aad gowracdeen oo birayseen oo kuwaa ka mida mooyaane ay adraktum fiihi ruuxa aad ku soo gaadheen naftii min haadihi alashyaai iyo ashyaadaa ka mida ashyaadaa waxaa soo gelaya inta aynu soo sheegnay munkhaniqada mawquudada mutaradiyada nadiixada yacnii kan markaa dugaaggu wax ka cunay inta mid walba haddii noolo lagu soo gaadho oo deedna magaca ilaahay lagu bireeyo dakaatan sharciya iyadoo xayaatan mustaqira ay ku sugan tahay nolol sugani xayaatun mustaqira daabitka maxay u yidhahdeen culammadu dee haddii waxa weeye nolol markaa nafli aynay ah ku jirin oo shaygu aanu dhaqaaqayn boo xaraka ikhtiyaariya aanu samaynayn xaalka caynkaasa biraynta la bireeyaa waxba beddeli mayso waa baktigii iska noqonayo waa inay ku sugan tahay bisharti xayaatun mustaqira noloshu waa inay ku sugan tahay calaamaddeedu waa maxay xaraka ikhtiyaariya waa inuu samaynayaa neefku ikhtiyaarkiisa uu ku dhaqdhaqaaqayo yaa ama ha ku limiqsado ama markaysaa markaa yacni jidhkiisa wax ka midaba ha ku dhaqaajinaya walow markaa waxa weeye waxa ku dhacay wuxuu u dhimanaya ha ahaato oo naftu ay iska soo guraysee haddii xayaatun mustaqira loogu tago oo la bireeyo magaca allahna lagu bireeyo xalaal buu noqonaya ilaa maa dakaytum mooyaane waxaa gowracdeen ay adraktum fiihi ruuxa ku soo gaadheen naftii min haadihi ashyaai ashyaada la soo sheegay xaalay ka mid yihiin fadabaxtumuuhu dabadaa gowracdeen iyagoo xalaal bay idiin noqonayaan dakaatan sharciyaa gowracdeen wamaa dubixa iyo kii la gowracay baa laydinka xaaraantinimeeyey cala annusub ay cala smi nusub magaca sanamada lagu gowracay yacni waxyaalaha la dhidbee la taagay waxaa loo jeedaa waa shay loo dhidbay si loo caabudo annusub waa jamcu nisaab bacdina waxay yidhaahdeen yaannusub waa mufrad laakiin waxaa loo badiyaa jamci inay tahay oo nisaab nusub lagu jamciyey dabeedna nusub lasii jamciye oo ansaab lagu jamciyey ansaab markaa jamcu jamcin bay noqonayaan cala asaxiix waa jamca jamciisii bay noqonayaan jamcu nisaabin nasbiguna asal ahaan waa dhidbista ama taagista weeye wa hiya alasnaamu waa sanamada oo sanamada maxaa nusub loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay nusiba liyucbad bay yidhaahdeen culammadu nusiba liyucbada waxaa loo nasbiyo loo dhidboo loo taagay si loo caabudo sheikhu wuxuu u fasiray magaca markaa sanamada in lagu gowracay laakiin culammada qaarkood waxay u fasireen sida xawaashiduba ay caddaynayaan iyo culamo kaleba haddii la yidhaahdo cala smi nusub waxay noqonaysaa mukarar yacni wax la soo sheegay in la soo celiyey oo wamaa uhilla ligayr illaahi bihi bay soo guda gashay haddii magaca sanamada lagu gowraco magac jin ha lagu gowraco magac sanama ha lagu gowraco magac shakhsi kale ha lagu gowraco yacni wixii markaa magacaan magaca allah ah in lagu gowraco halkaa horay ku jireen saas aawadeed culammada qaarkood waxay yidhaahdeen macno cusub in lagu xambaaraa fiican waana tay qaacid ahaan culammadu yidhaahdaan ida axtamala nasu tasiisa watawkiida macan xumila cala taasiisi wujuuba nasku hadduu aqbali karo ta'siis iyo tawkiid labadaba maxay kala yihiin tawkiid waxa weeye macno la soo sheegay in la sii adkaynaayo mar labaad la sheegayo adkayn la adkaynaya daraaddeed taasiisna waa maxay macno cusub in markaa lagu sheegayo lagu faa'iidaynaayo yaa nasku hadduu labada mid walba aqbali karo macno la soo sheegay inuu sii adkaynaayo iyo macno aan la soo sheegin inuu markaa faa'iidaynaayo oo macno cusub uu faa'iidaynaayo xumila cala ta'siisi wujuuba waxaa lagu xambaaraa macnaha cusub baa lagu xambaaraa waana waajib in lagu xambaaro si macaanida qur'aanku u badato ta kale tawkiidku waa khilaafu alasli waana qaliil ta'siiskaa badan isagaana asala saas aawadeed baa ta'siiska loo horumarinaya calaa haadaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen sida xawaashida qaarba ku arkaysaan wamaa dubixa cala nusub waxaa loo jeedaa magaca allah waa lagu dhawaaqay markii la biraynaayey laakiin sanam baa lagu dulgowracay oo qasadkaa wuxuu yahay in lagu tacdiiminayo laakiin afka waxaa lagaga dhawaaqayba magaca allaah marka magacaan magaca allah ahayn laguma birayn laakiin sanamkii baa lagu dulbireeyey marka waxaa sanamka lagu dulbireeyey lama cunayo wa in dukira smuullah magaca allah baa la xusay masaladaana waa sharaxnay waana ka hadallay waxayna la mid tahay baynu yidhi masalada uu sheegay imaamu nawowi isagoo ka soo naqlinaya culammadii reer bukhaara inay fatwoodeen nawowi baa soo naqlinaya waxyaalaha loo gowraco liistiqbaali sultaan wakhtii horay soo baxday boqorka soo dhowayntiisa waxa loo gowraco inay xaaraan tahay bay fatwoodeen soo dhowaynta boqorkana dadka qaar waxay sameeyeen markuu boqorku markaa magaalo booqanayo ama beled booqanayo waa la sugi jiray waa loo diyaargaroobi jiray meesha uu beledka ka soo gelaayo ama magaalada ka soo gelayo ayay dadku ku sugi jireen xoolaha lagu casuumayana waa lala sugi jiray marka uu isa soo taagaa hortiisa lagu biran jiray waxay ku gowracayeen magaca allah laakiin tacdiim ay suldaanka weynaynayaan bay hortiisa dhiigga ugu daadinayeen litacdiim marka imaam nawowi wuxuu odhanayaa culammadii reer bukhaara waxay fatwoodeen inay xaaraan tahay inay bannaanayn marka waxay la mid tahay taa ay markaa sheegayaan mufasiriinta qaarkood oo ay yidhaahdeen sanamka magiciisa laguma birayn laakiin magaca allah haba lagu bireeye tacdiim sanamka la weynaynayaa loogu dulqalay jamalku wuxuu qorayaa magac lagu bireeyey markaa ah, waxa weeye ma sheegaayo ee wuxuu tilmaamayaa waa lagu dul bireeyey uun laakiin bacdigood waxay odhanayaan wa in dukira smullah mar haddii sanamka lagu dulbireeyey walow magaca allahba ha lagu xusee wuxuu noqonayaa wamaa dubixa cala annusub noocaasuu noqonaya wa an tastaqsimuu bilaslaam iyo inaad wax ku qaybsataan bilaslaami qoryaha aad wax ku qaybsataan yacnii leebabka wax ku qaybsataan ama ku qayb talabtaan inaad ku qaybsataan aad doontaan siinkiyataadu waxay sheegaysaa talab ay tatlubu alqasma waalxukma bilaslaam aad doontaan alqasma qaybta iyo walxukma iyo xukunkaba aa ku doontaan bilaslaam yacni markaa leebabka ama qoryaha aa ku doontaan inaad ku qaybsataan tatlubu alqasma iyo tatlubu alqisma labadaba waa loo dabdiyaa alqasma haddii la yidhaahdo waa masdarkii oo waa qaybinta alqismi haddii la yidhaahdana waxay noqonaysaa waa ficli oo mafcuul looga jeedo wa fadaynaahu bidibxin cadiim dibxin bimacnaa bimadbuuxin yacni markaa qismi bimacnaa maqsuum qaybtiisii loo qaybiyey buu ku dalbayaa yacni markaa leebabkaa ku dalbaya leebabkaa ayuu ku dalbayaa aslaamta waxau ihi waa zalamin ama jamcu zulamin zalam calaa wasni jabal ayaa la jamciyo aslaam lagu jamciyey ama zulamin calaa wasni surad marka labada mid walba waa loo xarakeeyey siduu isagoo xuruufta ku dabdinaayo bifatxi zaayi wa dammiha yacni za'da kordhigeeda xaalay ku sugan tahay wa dammiha iyo za'da godaalkeeda ay ku sugan tahay waa laba weji maca fatxi laami laamku inuu kor dhigan yahay lala qabo maca fatxi laami labadaba waa u taallaa marka zalam iyo zulam midna waa surad calaa wasni surad midna waa calaa wasni jabal qidxun bikasri ilqaafi qidxun waa qori ama waa leeb bikasrilqaafi sagiirun yar weeyi laa riisha fiihi yacni baalalkii kuma sugna yacni markaa eh, leebabka loo yeelaayey iyo markaa waxa weeye yacni markaa leebabka wax lagu ganayo walaa nasla yacni birtiina kuma jirto bimacnaa waa samaydii oo yar weeyi yacni leebkii wuxuu ka kooban yahay baalal waa loo yeelayaa birtan dhuubanee wax gelaysana waa loo yeelayaa midna waa qoriga la qorayo ee la gelinayo ee samayda la yidhaahdo marka waxa weeye qorigii oo keliya oo yar weeye oo aan biraha iyo waxaasi ku jirin laa riisha lahu wax baalala ma leh yacni dhega ma leh walaa nasla yacni birtii dhuubnaydee waxgelaysana ma leh wa kaanat sabcatan waxay ahayd e, wa kaanat sabcatan waxay ahayd toddoba qori cinda saadini alkacbati kacbada furaheeda kahaya agtiisay ku sugnayd calayha aclaamun yacnii calaamadaa ku qornaa amaaraday lahayd oo waxaa lagu qoray wa kaanuu yuxakimuunaha waxay ahaayeen qaar xakam ka dhigto yacni markaa iyaga u xukun doonta waxay isku qabtaan qoryahaasaa laga faashan jiray gaaladii baa sidaas samayn jirtay sharciga waa lagu buriyo waxaa waa la buriyey oo faalku shareecada kuma bannaana marka mid waxaa ku yaallay yacni markaa amar ifcal midna laa tafcal midna quflun waxba kuma ul ama mid waxa ku yaallay amaraka allah allah baa ku amray midna waxaa ku yaallay nahaaka allaahu canhu allah baa kaa reebay midna kuflan buu ahaa labada midna kuma oolin hadduu doonaayo inuu socdaalo safro yacni kuwaasuu ka faashanayaa amaraka allah hadday u soo baxdo waa ku dhaqaaqi jiray ilahay waa ku amray ama ifcal ay u soo baxdo labadaba way u soo naqliyeen nahaaka allaahu canhu hadday marka u soo baxdo ilaahay baa kaa reebayna waa ka joogi jireen ka madhanaan waxba ku oolin ee calaamadda ka maran hadday soo baxdo waa lagu celin jiray markay saddexda yihiin saasay ahayd mar bay toddoba ahaayeenoo marka dhiigagga iyo nasabada iyo la ysku qabto yacni markaa qaar kalaa jiray oo markaa waxa weeye addiya mid bay ku taallay hadday kuu soo baxdo makta iska bixi weeye waa haddii dhiig la ysku hayo yaa midna waxaa ku taallaa yidhi minkum idinku idinka mid yahay midna waxaa ku taallay min hayrikum cid kaluu ka mid yahay idinka idinkama mid ahaa midna waxaa ku taallay mulsaqun waa laydinku dhejiyey yacnii asaalatan idinkama mid ahe yaa midna waa marhnaa fa in amaratuhum hadday amarto qoryaha markay ka faashanayaane wax ku qaybsanayaan hadday amarto iitamaruu amarkeeday qaadan jireen way farsoomi jireen i'tamaruu lama odhanayo laba hamso isku reeban carabi kuma hadlin saas aawadeed mawdica marka ay laba hamso isku reebane ay ku sugan tahay xarfu maddin baa loo beddelaa qur'aanka laftiisa haddaad akhrinayso inaad marka laba hamse isku reebto kuuma bannaana lam yaqra'hu axad cid akhriday ma jirto iituunii bikitaabin i'tuunii ma odhanaysin hada laxnin waa laxni faaxisha suuratu axqaaf ya mawdic kale liqaa'a na'ti markaad akhrinayso haddaad xidhiidhinayso aad nuunka kordhigiisa hamsada waad ku reebaysaa waa cinda alwasli liqaa'a na'ti laakiin hadday noqoto inaad ka bilowdo i'ti ma odhanaysid lam yaqra'hu axad carabi kuma hadlin laba hamso isku reebban qur'aanna lama akhrinin iiti baa la odhanaya laakiin marka la waslinaayo xarafka ka horeeya hamsada marka lagu dhufanayo hamsada waa lagu reebayaa laakiin labada hamse layskuma reebaayo labada hamse layskuma iskuma reebaayo wamadan ibdilsaali alhamzayni min kilmatin in yaskun ka aasir wa waa ka odhanayo ibnu maalik yacni mad u bedel labada hamsata markaa dambaysa markay reebanto yacni markaa ka aasir wa atamin ya shaatibi laftiisu wuxuu ku sheegayaa yacni markaa qasiidadiisu ku sheegaya qasiidadiisa ayuu ku sheegayaa shaatibi laftiisa ibdaalu ukhra alhamzatayni idaa sakanat likullihim casmun ka aadama uuhila yacni xirsulamaaniga wuxuu ku odhanayaa shaatibi bedelaadda marka labada hamso ta dambe loo bedelaayo mad loo bedelaayo yacni waa waajib buu odhanaya likullihim yacni quraada toddobada aba waajib bay u tahay ya saasuu odhanaya marka mawdican haddaad xidhiidhiso waxaad odhanaysaa hadda carabiya weeyaan halkaa marka uu sheikhu cabiraye fa in amarathum tamaruu haddaad ku dhufato hamsada waad reebi haddaanad ku dhufan fa in amarathum aad isu taagto halkaa itamaruu baa la odhanaya hadday amarto waa la farsoomayaa waa la fulinayaa wain nahathum intahaw hadday ka reebtana waa ka reebtoomayaan iiti biqur'aanin hayri haada aw badilhu iiti biqur'aanin hayri haada aw badilhu marka laga bilaabay iyada waxay yidhaahdeen iiti biqur'aanin hayri haada dalikum fisqo kinaasi aanu soo sheegnay waa fisqi weeye bimacnaa khuruujun can itaaca waa bixitaan taacada laga baxay marka daalikum xaggee u dhacaysaa ma istiqsaamkay u dhacaysaa mise anwaacdoo dhan culamada qaar waxay u celiyeen ka ugu dambeeya ahlucilmiga qaarkoodna intaba waa ku camimeen tacmiimkaana fiican wa nazala yowma carafata caama xajati alwadaac waxaa soo degay maalintii carafa sannaddii xajka sagootiga waa xajkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xajiyey sannadda tobnaad alyowma ya'sa aladiina kafaruu min diinikum alyowma maantadan waa maalintii markaa la joogay oo mucarafo ah sannaddii tobnaad ya'sa aladiina kafaruu way ka quusteen kuwii gaaloobay min diinikum diinkiinay ka quusteen maxay ka quusteen an tartadduu canhu inaad ka ridowdaan oo ka laabataan oo ka noqotaan dhammaantiin inaad ka ridowdaan oo ka noqotaan ayay ka quusteen an tartaduu canhu bacda tamacihim fii dalik markay sidaa rajaynayeen oo tamaaciyayeen dabadeed yacnii akhiiran maalintaa waa ka quusteen limaa ra'aw min quwatih waxay arkeen daraaddeed oo ah islaamka xooggiisa uu xoogoobay ay arkeen sannaddii tobnaad ee hijiriga ee nabigu calayhi salaatu wasalaam xajatulwadaac uu xajinayey khalqi aad u fara badanoo muslimiin abaa xajka nebiga kala soo qayb galay dad badanaan hore u arkin ayaana nebiga arkay waana sannaddii markaa laga manciyey gaaladu inay soo xajido oo cid gaalo a ah maalintaa looma oggolayn xajka inay yimaadaan tirada muslimiintaee nebiga la xajinaysayna aad bay u tiro badnayd aqalu taqdiir waxaa lagu sheegaa boqol kun culammada qaarna waxaabay yidhahdaan boqol iyo labaatan kun bay ahaayeen ayaa la yidhahdaa waa cajiib saxaabada cadadkoodu sidaa u badan yahay ila dhammaantood saxaabay noqonayaan mar haddii iyagoo mu'miniin nebiga ay arkeen waxa magacyadooda la hayaa waa yaryihiin kitaab saxaaba laga qoray waxaa ugu ballaadhan alisaaba fi tamyiizi asaxaaba oo ibnu xajar alcasqalaani uu qoray labiyo toban kun iyo dheeraad ayuu markaa magacyadooda ku sheegay iyadoo bacdi sida raajixa aynay saxaabo ahayn oo khilaaf ku jiro kitaab saxaabo laga qoro kaa ka ballaadhani ma jiro caddadka ugu badana uu sheegayaana saddexiyo toban kun ma gaadho saddexiyo toban kun ma gaadho inta axaadiis soo warisayna dee waa kooban tahay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen laba kun kama badna inkastoo bacday ay yidhaahdeen ilaa afar kun bay noqonayaan saxaabada soo warisay riwaayo leh ee wax soo wariyey laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen laba kun kama badna haddaynay kun iyo shan boqol noqon labada kitaab ee marka axaadiis laga qoray ee ugu ballaadhnaa waa musnadka imaam axmed iyo musnadkii baqiyi bnu makhlad oo weliba lumay haddoo aan lahayn labaduba saxaabada ay riwaayo ka soo wariyeen yacnii kun kamay badnayn kun bay ku dhowaayeen yacni markaa ka ugu badani sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan ayuu markaa wax ka soo wariyey saxaaba marka quwadii islaamka markay arkeen oo bimacnaa muslimiintu siday u tiro badan yihiin boqol kun iyo dheeraada ay markaa marayaan yacni saasay uga qusteen buuhi tacliilka saasuu ka dhigay marka kulligood inay wada ridoobaan baa laga quustaye bacdigood inay ridoobaan lagama quusan gaaladina waa isku dayayaan intaa inay dad muslimiinta ka mida gaalaysiyaan bacdi ka midana hore waa u gaalaysiiyeen waana ka soo hadallay xuruubtii riddada iyo waxyaalahaasna waa inagii tilmaanay falaa takhshawhum gaalada ha ka baqanina wakhshawni aniga iga baqa allah yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum alyowma maantadan waa cahdi xuduuri ah waa maalintii markaa la joogay akmaltu lakum diinakum waxaan idiin dhammaystiray diinkiinnii axkaamahu wa faraa'idah axkaamtiisii iyo faralladiisii baan idiin dhammaystiray falam yanzil bacdaha xalaalun walaa xaraam maalintaa dabadeed xalaal iyo xaaraanima soo degin yacni shay aan hore loo xaaraantinimayn oo dib laga xaaraantinimeeyey ama shay aan hore loo xalaalayn oo dib laga xalaaleeyey ma soo degin shay hore xaaraan u ahaayo hore loo caddeeyey xaaraannimadiisa isagoo lasii adkaynaayo waa soo degeen ya wacdiye iyo waano iyo markaysaa yacni dadka la waaninayo ama la wacdinayaana waa soo degtay e ama marka waxa weeye istikfaar la amrayo ama tasbiixa la amrayo ama marka allah inay ka baqaan iyo taqwaha la amrayo taasi waa soo degay maalintaa carafe uu nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam dee wax yar buu sii noolaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo saddex bilood aan gaadhayn ayuu sii noolaa kadibna nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la oofsada waa geeriyooday alyawma akmaltu lakum diinakum alyawma maantadan akmaltu lakum waxaan idin dhammaystiray diinakum diintiinnii axkaamahu wa faraa'idahu axkaamtiisa iyo faralladiisaan idin dhammaystiray falam yanzil bacdaha ma soo degin yacni maalintaa dabadeed xalaalun walaa xaraamun xalaal iyo xaaraantoonna ma soo degin yacni wax cusub oo dib laga xalaaleeyey ama laga xarimay ma soo degin wa atmamtu calaykum nicmatii waxaan idinku dhammaystiray korkiinna nicmatii nicmadayda biikmaalihi dhammaystirka aan diinka idiin dhammaystiray baan idinku dhammaystiray nicmadayda allah baa saa yidhi waayo nicmada dee ugu qaalisani waa nicmatu ddiin nicmat ddiin acdamu min nicmati ddunya nicmada diinku waa ka weyn yahay nicmada adduunyada wa qiila bidukhuuli makkata aaminiin waxaa kaloo la yidhi waxaa nicmadeeda idinku dhammaystiray bidukhuuli makkata maka gelitaanka aad soo gasheen aaminiina xaalaad nabad qabtaan oo cabsi aydaan dareemin labada waa soo geli karaan wa radiitu lakum alislaama diina wa radiitu lakum waxaan idinka raalli noqday ay ikhtartu aan idiin doortay lakum idinka alislaama islaamnimada diinan xaaluu diin yahay faman idura ku kastoo loo dhibgeliyo fii makhmasatin gaajo daraaddeed loogu dhibgeliyo oo fii dasaabi aad u fasirto makhmasaduna waa gaajada majaacatin gaajo daraaddeed loo dhibgeliyo ilaa akli shay'in wax in la cuno waxaasoo mimaa xurrima calaykum yacnii ka mida waxyaalaha laydinka xaaraantinimeeyey oo fa akalahu oo dabeedna cuna hayra mutajaanifin xaalaan u ilanayn cuna xaalaan u ilanayn cuna hayra mutajaanifin ay hayra maa'ilin baa macnuhu u dhacaya mutajaanif waxay la macno tahay maa'il hayra mutajaanifin xaalaan u ilanayn maa'ilin liismin dembi aan u ilanayn macsiyatin macsi aan u ilanayn fa ina allaha ghafuurun allah waa dembidhaaf badan yahay lahu isagoo u dembidhaaf badan yaho u dembidhaafaya maa akala wuxuu cunay buu u raxiimun bihi waa u naxariisanayaa fii ibaaxatihi lahu wuxuu ugu naxariisanayaa bannayntuu u banneeyey ayuu ugu naxariisanaya bikhilaafi almaa'ili liismin waxaa sidaa khilaafkeeda ku sugan oo ka duwan kii u iilanaayey liismin dembi u iilanaayo ay ilmutalabisi bihi kii dembiga ku dheehna ka qaatici tariiq sidii kii wadada goynaya cawtu dariiqa ahaa ee shuftada ahaa ee dadka markaa waxa weeye xoolahooda yacni dhacayey oo dhaca iyo dhiigga u taagnaa iyo cabsigelinta iyo walbaaqi kii baqiga samaynaayey xaakimkii muslimkaa ku baxay oo la diriidhaayey masalan tusaale ahaan falaa yaxillu lahu laklu uma bannaano cunitaanka uu cunaa bakhtiga haddii uu xalatulibdiraar gaadho naftu qabsato bakhtiga cunistiisu u bannaanaan mayso tani waa mas'alo yacni sida uu sheikhu u fasiray yacni marka madaahibtu kollay ku kala duwan tahay waghayra mutajaanifin liismin maxaa looga jeedaa safaru macsiya inaanu ku jirin oo macsi daraaddeed aanu u safrin hadduu wuxuu u socdaalay ay tahay macsi daraaddeed dabeedna xaalatulidiraar ay ku dhacdo dabeedna markaa waxaa weeye naftu ay qabsato oo inuu dhinto halis u yahay wuxuu bakhtigaa kaga maarmana aanu helayn ou nafta ku badbaadiyo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdaan safarku mar hadduu safaru macsiyo yahay cunitaanka marka bakhtigaasi u bannaanaan maayo xalaal u noqon maayo waxay ka daliishadeen hayra mutajaanifin liismin waa ka daliishadeen yaa hayra baaqin walaa caadna waa ka daliishadeen hayra baaqin xaalaanu baqyin la imanayn walaa caadin iyo xaalaanu cudwaan la imanayn iyo xadgudub marka waxay kala baxeen safaru macsiyaha yacni markaa rukhso ma qaadanayo yacni salaaddii ma gaabin karo mana jamcin karo intuu markaa safaru macsiyaha ku jiro macsi daraaddeed u safray haddii naftu qabsatana bakhtiga inuu cunaa uma banaanaanayso waxay noqonaysaa mid ku dambaabay haddaba naftiisu naftiisuu dilayaa ma naftaada dil baa la odhanayaa oo naftaadu ha dhimatee daa may waxaa la odhanayaa marka hore toobad keeno ka bax macsida tubu ila allah macsidii aad u safartay goo yacni niyada bedel ka toobad keen wixii ka bax markaad toobad keento dabadeed oo safaru macsiyii ka baxdo xaalka caynkaasa waa ku bannaanaanaysaa bakhtigii inaad cunto xaalat lidiraar waxay markaa ka qaateen qaacido ay yidhahdeen culammadu alrukhasu laa tunaatu bilmacaasi waa qaacida fiqhiya alrukhasu laa tunaatu bilmacaasi ruksooyinka macaasi laguma xidho macaasi laguma xidho waxa kala duwan safaru macsiya ya iyo safarka gudihiisa in macsi lagula yimaado ruuxu isagoo wuxuu u safray ay tahay wax mubaaxa ama wax daaco ah uu u safray ayaa waxaa dhici karta macsi inay ku dhacdo fii khilaali safarihi inuu la yimaado shay macsi ah taasi rukhsadii u diidi mayso ya macsida safarka gudaheeda ku dhacdaa ee laakiin safaru macsiyo safarku aanu ahayn ruksada u diidi mayso laakiin safaru macsiyo waa u diidayaa bay yidhahdeen sidaana waxaa qaba shaaficiyada iyo xanaabiladuba waa qabaan culamada kale aan sidaa qaban maxay u fasirayaan hayra mutajaanifin liismin iyo hayra baaqin walaa caad waxay u fasirayaan hayra baaqin walaa caadin hayra baaqin qaara iska doonaya bakhtiga inay cunaan oo iska sii jeclaysanaya oo iska macaansanaya aan ahaynoo iska sii doonayo baqaa mar waxaa loo isticmaalaa doonitaanka baqaa marna waxaa loo isticmaalaa baqyiga yaa kii buqaadda iyo xadgudubka iyo yacni marka ayaa loo isticmaalaa walaa caadinna yacni qadra daruura aan ka gudbayn oo ka tallaabayn walaa caadin ay mutajaawisin qadra daruura qadarkii daruuradana aan ka tallaabayn oo ka gudbayn ee inta daruurada ay keensatay bes ku kaaftoomayo hayra mutajaanifin liisminna saasoo kaley u fasireen oo dembigu u ilanayaa waxay noqonaysaa qadra daruura inuu ka tallaabo ama inuu iska jeclaystaba bakhtiga inuu cuno warkan baabay ku jirtaaye yacni bakhtigoaba wanaagsan ya iska wad haanu iska odhan ama intii nafbadbaadinta ahayd aanu ka tallaabin oo yacni ka gudbin halkaana waxay kala baxaan qaacido ay yidhaahdaan culammadu addaruuratu tuqadaru biqadriha ama biqadariha labada waa loo dabdiya daruuradu qadarkay yacni markaa kolba intay la eg tahay baa lagu qadaraa marka hore faman idura idiraarka iyo ruksada laga qaadanaya waxay ka qaataan qaacido odhanaysa addaruuraatu tubixu almaxduuraat daruuraadku waxyaalaha xaaraantaa way banneeyaan qaybtan kalena waxay ka qaateen addaruuratu tuqadaru biqadriha darurada qadarkeeda ayaa la oo kolba inta daruradu keensatay ee laga fursan waayey bas baa lala imanaya calaa kulli xaal waa muxtamil markaa naska oo waxa weeye weliba markaa hayra mutajaanifin liismin yacni waxa weeye ixtimaal qawiya ku jira siday u deliishadeen shaaficiyada iyo xanaabilada u deliishadeen marka ashyaada laynoo sheegay laynoo tiriyey waalmunkhaniqatu walmawquudatu waalmutaradiyatu waalnatiixatu ashyaadaasi bakhtigunbay ka mid yihiin laakiin waxaa loo cayimay maadaama gaaladu bakhti aynay u qabin aynay bannaysan jireen ashyaadan baa si gaara loo xusay allah waxau yidhi yas'aluunaka maada uxilla lahum yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maada uxila lahum yacni maada maxaybaa uxilla lahum loo xalaaleeyey taasay ku weydiinayaan qul waxaad tidhahdaa uxilla lakum waxaa laydin xalaaleeyey altayibaatu waxyaalaha wan wanaagsan baa laydin xalaaleeyey wamaa callamtum ay wasaydu maa callamtum iyo kuwii a wax barteen ugaadhi ay idiin qabteen ay idiin ugaadheen ama idiin dileen baa laydin xalaaleeyey min aljawaarixi kuwa wax barteenoo min aljawaarixi kuwa wax kasba ah bimacnaa wax ugaadho ah mukallibiina xaal aa idinku dirteen oo ugaadha ku dirteen waxaad dirteen tucallimuunahunna xaal aa baraysaan yacnii aad barteen baa loo jeedaa mimaa callamakum allaah wuxuu ilaahay idin baray wax ka mida aad barteen fakuluu cuna mimaa amsakna calaykum waxay idiin qabtaan cuna wax ka mida cuna waxay idiin qabtaan wax ka mida cuna wadkur isma allaahi calayhi magaca allahna ku xusa yacni markaad diraysaan ama wadkur isma allaahi calayhi markaa cunaysaan magaca allah ku xusa waagu tartiib ma faa'iideeyo marka la dirayo in magaca lagu xusaayo waa lagu fasiray waataquu allaha allah ka baqa ina allaha allah sariiculxisaabi waa ka xisaabtiisu deg dega badan tahay oo si deg dega khalaa'iqda ku xisaabaaya alyawma uxilla lakum alayibaat alyawma maantadan waa maalintii la joogay ee aayaddu soo degaysay uxilla lakum waxaa laydin xalaaleeyey altayibaatu waxyaalaha wan wanaagsan ee xalaashaa ah baa laydin xalaaleeyey tayibaadka ah aan wax darara lahayn ee manaaficda ah khabaa'isna ahayn wa tacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum wa tacaamu aladiina kuwii cuntadooda waxaa loo jeedaa dabaa'ixdoodiiyo waxay gowraceen uutul kitaaba kitaabka la siiyey xillun lakum xalaal bay idinka idin yihiin wa tacaamukum cuntadiinna waxaa loo jeedaa waxay idinku gowracdaan haddaa muslimiin tihiin xillun lahum ahlu kitaabka xalaal bay u yihiin waalmuxsanaatu min almu'minaati waalmuxsanaatu dumarkii dhowrsoonaa oo min almu'minaati muuminaadka ka mid ahaa iyo waalmuxsanaatu kuwii xorta ahaa oo min aladiina uutuu lkitaaba saa waa loo fasiray waana sida kitaabkeennu ku fasiraayo waalmuxsanaatu kuwii dhowrsoonaa oo min aladiina kuwii ka mida uutulkitaaba kitaabka la siiyey sidaana waa loo fasiray min qablikum idinka hortiin kitaabka la siiyey idaa aataytumuuhunna haddaad siisaan ujuurahunna meheradooda aad siisaan ujuurta waxaa loo jeedaa meheradii maadaama muqaabilu shay ay tahay baa ajri lagu itlaaqay muxsiniina xaalaa guursanaysaan oo hayra musaafixiina xaal aydaan ka sinaysanayn walaa mutakhidii akhdaan saaxiibna aydaan ka dhiganayn oo bimacnaa zinada calankaa iyo zinada qarsoon midnaba aydaan kula imanayn iyaguna xillun lakum xalaal ba idin yihiin waman yakfur biliimaan waman yakfur ku kastoo ka kufriya biliimaani iimaanka faqad xabita camaluh xaqiiqe camalkiisu waa buray wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin wou camalkiisu buray walxaal huwa isagu fi laakhirati aakhiro gudaheedana min alkhaasiriina kuwa khasaaray uu ka mid yahay aayadda allah wuxuu inoo sheegayaa ugaadhsiga la ugaadhsado oo lagu ugaadhsado eyda ama la tababaray ama waxyaalaha kale waxqabta ee markaa la tababaro eygu waa ugu caansan yahay ashyaa kale oo dee kolle lagu waarsadaaba waa jiraan shimbiraha qayb ka mida ama baqayada ha ahaato ama qaar kaleba ha ahaatee haddii markaa waxaa weeye iyagana la tababaro waa saasi laeg eydana waa jirtaa marka la tababaro in lagu ugaadhsan karo oo eygu tacliimta marka waxa weeye yacni markaa tacliin qaadashada iyo tababarka yacni markaa aad buu u sahlan yahay sida markaa waxa weeye uu tababarkii u qaadanaya ee u fulinayo ee qofkii markaa wax ugu qabanayo eyda sidooda in la haystaa ma bannaana haddii aanu ahayn eydii la ruqseeye la banneeyey oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay eyga cidda haysataa haddaanu ahayn ey lagu ugaadhsanaayo ama ey yacni markaa xoolo nool ilaalinaya ama ey yacni markaa e, beer ilaalinaya haddaanu intaas aanu ahayn waciid weyn baa ku soo arooray qofka haysta maalin walba ajar kiiraad la eg inuu markaa ka lumayo oo uu ka baaba'ayo baa axaadiista saxaaxa ku soo aroortay ilaa kalba saydin aw maashiyatin aw zarcin baa laga soo reebay saddexdaa nooc hadduu yahay iyaga waxa weeye waa la haysan karaa rukhsaa loo haystaa laakiin aydii kale in la haysto yacni waxaweye ma aha marka ayga lagu gaadhsanayo waa inuu yahay ey tababaran waa inuu yahay shuruuduu leeyahay aayaddana waa lagu ishaaray waa lagu tilmaamay mukallimiina tucallimuunahunna mima callamakum allah axaadiista nebiguna sala allahu alayh wasallam waa sii caddaysay oo cadii bnu xaatim waxa uu weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam eydayda aan waxbaray ee aan tacliimiyey ee tababaray ugaadhaan ku ugaadhsado ka warran buu yidhi markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa arsalta kalbaka almucallama wadakarta isma allaahi calayh haddaad eygaagaa tababartay aad dirto oo ugaadhii ku dirto markaad diraysayna magaca allah aad ku xusto oo bismi illaahi aad tidhaahdo fa kul maa amsaka calayk wuxuu kuu qabto cun wuxuu kuu qabto cun qultu wain qatalnaa wuxuu idhi xataa hadday dilaan miyaan cunayaa qaala wain qatalna maa lam yashrakha kalbun laysa minha yacni xataa hadday dilaanna cun buu yidhi inta aanu la wadaagin ey kalaan ka mid ahayn eydaadii aad tababartay aad dirtay aan ahayn laakiin ey kale hadduu la wadaago ha cunin baa markaa looga jeedaa waana la sii caddeeyey fa innaka inamaa sammayta calaa kalbika walam tusami calaa hayri eygaagaad magaca ilaahay ku xustay laakiin eyga kale ee la wadaagay ee la qabtay ee la dilay yacni isaga kumaad xusin yacni saasaa uu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam hadduu eygu markaa uu xataa cuno markuu qabanayo hadduu isagu cuno ha cunin baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam madhabta maalikiyadu waxay yidhaahdeen oo laga sheegay inay yidhaahdeen yacnii saawiga laftiisu waaba sheegayaa waa maalikiye yacni madhabkiisu ka warramayaae eygii la tababaray hadduu cuno ugaadhii markuu qabanayey shaafici wuxuu qabaa buu yidhi markaysagaa inaan la cunayn laakiin maalik wuxuu qabaa in markaa lafteeda la cunayo dee xadiiska nebiga ku soo arooray shaaficun iskama odhan yaa shaafici wuxuu ijtihaadan ku yidhi ma ahee masaladu nas bay leedahay nas yaa nas bay leedahay waayo nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam fain akala falaa taakul fa innii akhaafu an yakuuna amsaka calaa nafsi hadduu eygu cuno ha cunin baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska cadiy ibnu xaatim buu ku jiraa xadiiskuna saxiixaynka ku soo arooray riwaayadaasina saxiixaynka ku sugan tahay fa innii akhaafu an yakuuna amsaka calaa nafsi ya eygu waxaa shartiga marka hore waa inuu mucallam yaho taabaran yahy laga qaadanaya waa jalaalaynku waa fasiraya waa sheegaya markaad dirto waa inuu dirsoomayaa markaad tidhahdo ka joog waa inuu ka joogayaa markaad ka reebto waa inuu ka reebtoomayaa markaad amartana waa inuu ku kacayaa arrinkii ku tallaabsanaya arrinkaasina waa inay tijaabada caynkaasi dhowr goor ka soo noqotay ugu yaraan saddex goor oo mar wale oo la diro uu dirsoomaayo wixii lagu diro uu ku dhaqaaqaayo yaa wixii laga qaba uu qabanayo marka lee ka joogana inuu ka joogaayo haddii saddex goor sidaa lagu yidhaahdo mar walbana sidii amarkii u qaato yacni marka lagu diro ku dirsoomayo marka lee ka jooga joogaayo marna aanu khilaafin mucallam inuu yaha la ictibaarinaya ugu yaraan waa alaau maraat waxaa kaloo shardi ah waa inuu markaa diray eraygan haba tababarnaadee haddanaad adigu markaa ku dirin yacni waxaweye kuu bannaanaan maayo inaad cuntaa waxaa kaloo xadiisku sheegayaa magaca allahna waa inaad ku xustaa madaahibta qaarkood waxay leeyiin magaca allah in lagu xusaa waa sunni ayay odhanayaan laakiin xadiiska markaysagaa shardinimo xadiisku tilmaamaya yacani nebigu calayhi salaatu wasalaam ida arsalta kalbaka almucallama wadakarta sma allaahi calayhi fakul maa amsaka calayk yacni laba shardi baa la sheegay labadaa shardi baa laga tartiibiyey fakul maa amsaka calayk labada shardi waa maxay idaa arsalta kalbaka almucallama wadakarta sma allaahi calayhi saas aawoodee culamada qaar waxay ka qaateen yacni markaa inay sharti tahay in magaca allaah lagu xusaa marka la diraayo inay sharti tahay calaa kulli xaal haddii nolol lagu gaadho waxaa la isla ogol yahay in la bireeyaa inay waajibayso hadduu yahay shay la birayn karaayo yaa in la bireeyaa ay inay waajibayso oo xaaladda maqduura calayhi buu noqday shayga aan la awoodi karayn yacni marka ayga tababaranee lagu diray ee magaca allah lagu xusay ama leebka lagu ridee magaca allah lagu xusay baa birayn u noqonaayo nolol haddii lagu gaadhona waa la biraynaya haddii la gaadhi kari waayo yacni markaa halkan laga gowraco haddii la gaadhi kari waayo yacni meeshii la doonaa markaa laga gowracaya masalan tulud baaba ku dhacday markaysaga waxay ku dhacday ceel bay ku dhacday madaxeedii baa hooseeya dee markaana waxa weeye yacni haddii markaa eh, aan la gaari karin laga baqo inay baktido markaysaga yani markaa waa laga gaadhsiinaya xabadda markaysaga lagu dhufto ya yani marka ayaa noqonaysa magaca allah lagu xusay ama wuxuu noqday markaa neef baa ugaadhoobay waa la gaari kari waaye waa neef geela waa la qaban kari waaye waa la gaari waaye waxay noqonaysaa sidii ugaadha in loo dilaayo magaca allah lagu xusayo dabeedna lagu ridayo yacni xabbadda ama leebka lagu ridayo haddii hadhow nolol loogu tago marka waa la gowracayaa waa la dhuundhawaya dhuuntaa lagu dhufanaya haddaan nolol loogu teginna birayn waxa waa yacni markaa leebka lagu riday maadaama aan la awoodi karayn oo la gaari karayn ee magaca allah lagu xusay leebka laftiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam saasoo kale uu sheegay oo cadiy bnu xaatim wuxu weydiiyey wuxuu yidhi markaa ka warran markaysaga haddaan qorigan aan afka u dhuubay haddaan markaysagaa ku rideeyo leebkuna waa la mide ugaadhii yacni xaalka caynkaasoo aan la helo maxay noqonaysaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xagga afka haddaad kala hesho oo uu jidhka dilaaciyo ou dabeedna sidaas ku dilo waad cunaysaa yacni magacay allahna marka hore aad ku xustay hadduu laakiin si ballaadhan ugu dhaco yaa wain asaabahu bicardin fainnahu waqiidun falaa ta'kulhu riwaayo saxiixa ku sugan wuxuu yidhi markaysaga hadduu si ballaada ugu dhaco waqiid buu noqonayaa mawquudu yacni noqonayaa yaa tii shayga markaysaga yacni aan jidhka dillaacinayn lagu dilay yacni usha ama markaa huudha ama marka looxa lagu dilay yacni markaa taasoo kaleu noqonaya ee falaa ta'kulha cunin calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa taysiirka shareecada laynoo sahlay ee laynoo fudaydiyey baa laga qaadanaya aayada kale allah wuxuu inoo sheegay waxyaalaha tayibaadka ah inuu allah inoo xalaaleeyey oo shay kastoo tayiba oo naafico wanaagsan oo aan wax darara lahayn xalaal baa laynooga dhigay khabaa'ista in laynaga xarimayna aayad kalea sheegaysa ya wuxuu kaloo allah inoo sheegay waxyaalaha ahlu kitaabku gowracaanna xalaal bay idin yihiin idinku waxaa gowracdaanna iyaga xalaal bay u yihiin waxaa laga qaadanayaa gaalada kale aan ahlu kitaab ahayn waxay gowracaan inay inoo bannaanayn wa tacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum wa tacaamukum xillun lahum inay ahlu kitaab yihiin baa kuwan loo banneeyey gaalada kale dabaa'ixdoodiiyo waxay gowracaan inooma bannaana tacaamkana loogama jeedo yacnii cuntooyinka kale lagama tilmaamaya waxa la gowracaa loo jeedaa hadday noqoto yacni wax aan la gowricin ay noqoto marka waxa weeye beriis markaa ama saliid lagu sameeyey ya ama waxa weeye markaa cunto kaloo la sameeyey oo wax markaa wax nool ka soo jeedaa aanu ku jirin laa khinsiir aanu ku jirin subagiisu aanu ku jirin wax la gowracayna aynay ku jirin cid kastoo samaysaa la cuni karaa ya imanka gaal hadduu markaysagaa dee salool sameeyo aan wax markaa yacnii wax nool ka soo jeedaba lagu darin magaal baa sameeyey ee xaaraan ku noqonaysaa yaa beris qallalan oo saliid lagu daray xaaraan miyuu noqonaya yacni taasi markaa cid kuma gaara marka tacaamka waxaa loo jeedaa dabaa'ixda waxyaalaha la gowracaa loo jeedaa wa tacaamu aladiina uutu lkitaaba xillun lakum waxaana loo jeedaa tacaamkood iyaga xaraasha u ahaa taasaa laga tilmaamaya saas aawadeed waxyaalahay kiristaanku iska bannaysteen ee wax la cuno aan ahayn ama waxa iyagu markaa iska bannaysteen oo marka ay yacni markaa aan shareecadoodii ku bannaanayn ma soo gudagelayaan imka doofaarka way cunaan qolada kiristaanku qolada yuhuudda ma cunto laakiin qolada markaa kiristaanku doofaarka way cunaan dee doofaarku inuu xaaran yahay horaa laynoogu soo sheegay yagana xalaalu ma waxa weye iyagaa iska bannaystay yacni waatuu allah yidhi xurimat calaykum almaytatu waaddamu wa laxmu alkhinziiri marka doofaarkii waxa doofaar ka soo jeedaaba xaaraan bay yihiin ya sida badan shaxmiyada ama baruuraha doofaarka waxyaalo badan baa la geliyaa saas aawadee aad in looga taxadiraa habboon xataa dawooyinka lagu soo sameeyo yurub lagu soo sameeyo waxyaalaha kabsallada lagu soo sameeyo kabsalka ah waxaa jira maaddadan laga samaynaayo jalaatiin ay yidhaahdaan xaydh bay u baahan tahay xaydha caynkaasa tallooda waa laga samayn karaa ta doofaarkana waa laga samayn karaa laakiin maadaama markaysaa markaa ta doofaarku u jaban tahay una fara badan tahay badiba waxay ka sameeyaan ta doofaarka saas aawoodee kabsalladaas yacni yurub laga soo sameeyoo kale yacni ishkaalkaasay leedahay ishkaalkaas ayay leedahay calaa kulli xaal waxyaalo badan baa mawaadkooda ay dhex geliyaan waxyaalo badan bay geliyaan waxaa laga yaaba macjuunnada markaysaga laga keeno dawooyinka lagu cadaydo iyo markaysaa marka waxaa laga keeno xagga yani markaa yurub iyo maraykan iyo laga keeno inay waxyaalo eh, doofaar ka soo jeeda ay ku jiraan ashyaa badan bay doofaarka geliyaan oo ay markaa xaydheeda marka ay geliyaan saas aawadeed taxadir badan bay u baahan tahay waxyaalaha qaarkoodna ma caddeeyaan yacni markaa waxa ku jira waxyaalaha qaar baa rumuus loo soo gaabiyaa dadka garanaya un ay garanayaan oo aan markaysaa wixii la fasirayn yacni markaa la caddaynayn marka waxyaalaha ahlu kitaabku gowracaan waxay u qaybsamaan saddex qaybood waxay magaca allah ku gowraceen waa nooc oo la og yahay magaca allah inay ku gowraceen wax aan la ogayn magaca allah inay ku gowraceen ama magac kale inay ku gowraceen aan la ogeyn waa laba wax la og yahay magaca ciise inay ku gowraceen ama magacaan magaca allah ahayn inay ku gowraceen waa saddex nooc waxay magaca allah ay ku gowraceen waa xalaal way bannaan tahay waa hadday ahlu kitaab yihiin wixii aan la ogayn magacay ku gowraceen ma magaca allah bay ku gowraceen ma magac kaley ku gowraceenna way bannaan tahay iyadoo asalkii xilliga la istisxaabayo alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan wixii la og yahay magacaan magaca allah ahayn inay ku gowraceen sida magaca ciise inay ku bireeyeen ma bannaantay mise ma bannaana masaladaa waxaa isku khilaafay saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo taabiciintaba saxaabo mutacadida waxaa laga soo wariyey inay yidhaahdeen waa bannaan tahay wakadalika taabiciinna waa laga soo wariyey a'immada qaarna waa ku tageen waxay istisxaabayaan cumuumka wa tacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillu lakum cumuumka wa tacaamu aladiina uutuu lkitaaba qowl labaad wuxuu leeyahay maya magacan magaca allah ahayn hadday ku gowracaan ahlu kitaabkii xalaal ma noqonayso wamaa uhilla ligayri illaahi bihi bay soo gelaysaa calaa kulli xaal masaladaasi waa masalatu khilaafin yacni waa waxa weeye saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'imadiiba isku khilaafeen waa masale ijtihaadiya weeye laakiin saxiixu wuxuu yahay inaynay bannaanayn baa saxiixa qowlkaas ayaa saxiixa inkastoo saxaabo badani sida kale mareen yacnii qowlkaas ayaa fiican si fiicanna waxaa u caddaynayaa maxamed alamiin ashinqiiti kitaabkiisa dafci hamil idiraab can aayaati alkitaab masalada waa niqaashaya mawdican waa ka hadlayaa yacni markuu niqaasho dabadeedna waa yacni markaa sheegayaa isagoo qawaacidda markaysagaa ku dhisaya sida marka arjaxa nuquusha markaysaga yacni culammada sida iyo sida sidaba tidhina waa soo noqlinaya falyuraajac waayo waxaan markaa ruuxa kitaabiga uu gowracaa dee kama xoog badno waxa muslimku gowraco muslim hadduu gowraco magaca allah magacaan ahayn ku bireeyana dee xaaraan bay noqonaysaa ya waxaa kitaabigu gowracamiye ka xalaalnimo badan tahay waxa muslimku gowracayo hadduu magacaan magaca allah ahayn ku bireeyo wamaa uhilla ligayri illaahi bihi bay ku jirtaa sidaas aawadeed waxay noqonaysaa muxarama laakiin haddaan la ogeyn wuxuu ku bireeyey asalkii baa la istisxaabayaa waayo wax cad oo yacni markaa khilaafsan asalkaa maad helin taasna saas yadaabay noqonaysa mucaasiriinta qaarkood baa waxay mareen wa tacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum inay yidhaahdaan gaaladoo dhammi waxay gowracdaa way bannaan tahay oo wax xaaraantinimaynaya lama hayo wadaad la odhan jiray maxamed rashiid rida baa qowl noocaasa laga sheegay waxaanuu yidhi marka aladiina uutuu lkitaaba waa mafhuumu laqab mar hadduu mafhuumu laqab yahayna waa laqab weeyaanoo laqabkuna markaa mafhuum male mafhuum male sheeqeediga ayaa radinaya waxaan odhanayaa ma aha qabiilkii noocii markaa eh, mafhuumulaqabka soo geli maaye noocani waa mafhuumulcilla weeye usuulkii baa la ysla galay ya aladiina uutuu lkitaaba in kitaabka la siiyey daraaddeed baa loo banneeyey kitaabsiinta marka aladiina uutuu lkitaaba waxay ka dhigan tahay almu'tawna alkitaaba yacnii kuwii kitaabka la siiyey almu'tawna alkitaaba marka la yidhaahdana mushtaq bay noqonaysaa alladiinana macna waxay leedahay macna almushtaq bay leedahay waatay yidhaahdaan ida culliqa alxukmu bilmushtaqi haddii marka waxa weeye yacni marka xukunka lagu xidho mushtaq lagu xidho wasfi mushtaqa ama wax macna almushtaq leh lagu xidho yacnii yu'dinu bicilliyati maa minhu lishtiqaaq wuxuu ku ogeysiinayaa cillanimada sababtu ay tahay waxa laga soo ishtiqaaqay waa qaacidada caynka ay odhan jireen hmm. marka calaa haada aladiina uutuu lkitaaba waxay la mid tahay almu'tawna alkitaaba wa tacaamu almu'tayna alkitaaba kuwii markaa kitaabka la siiyey cuntadoodii yacni tacaamkoodii xalaal bay idin yihiin marka iitaaga kitaabka la siiyey daraaddeed baa iyaga loo banneeyey marka kuwaan kitaabka la siin baa baxay waalmuxsanaatu min almu'minaati waalmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waxaa kaloo aayadda ku sugan dumarka mu'minaadkee dhowrsooni xalaal bay idin yihiin dumarka xaraa'irtae xorta ah ee ahlu kitaabkuna iyaguna xalaal bay idin yihiin haddii ay yacni markaa yihiin qaar dhowrsoon ay yihiin idinkoo markaa guursanaya waa yahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk